بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنقبل من آيات بقول طبعا إلى آيات بقول لباتنية كو سورة آل عمران درسي هراء ولله الله وحاوسناتي ما في السماوات وما في الأرض samada iyo ardada kulli allah ba iskale cidla ma jirto wailallaahi xaggiisaa turjacu lumuur umuurta loo celin allah wuxuu uhi kuntum waxaad tihiin khayra ummatin ummadta ugu khayr badan ummadaasoo ukhrijad la soo saaray linnaasi linafci nnaasi dadka nafcigiisa loo soo saaray maxaa yeelay inaad nafci badan ta'muruuna waad amraysaan bilmacruufi waxa wanaagsan watanhawna waad nahyeysaan cani lmunkari xumaanta wa tu'minuuna waad rumaynaysaan billaahi allaad rumaynaysaan walow aamana hadday rumayn lahaayeen ahlulkitaabi kitaabka kuwa eerkiisa oo nebiyullaahi maxamed iyo qur-aanka rumayn lahaayeen lakaana wuxuu ahaan lahaa rumayntaasu khayrun lahum kii u khayr badan minhum ahlukitaabka waxaa ka mid a almu'minuuna kuwa mu'minuuna wa akaruhum badankood laakiin alfaasiquuna wey allah wuu ina ammaanay kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas waxaa weeye ummada oo dhan dadka u khayr badan nabiy llahi maxamed wuxuu yidhi antum tatimuuna sabciina umma toddobaatan ummadood baad khatimteen antum khayruhum waakramuhum cinda allah waa xadiis saxiix marka ummadda khayrka ku sifoobaysa guud ahaan ummadda nebi maxamed weye laakiin waa dadka sidan yeela kuwa xumaanta dadka ka nahya wanaaggana amra oo muminiinta ah waa kuwa kuwa sidan ku rumoobi ee kuwa xunxuni ummadda nebiy maxamed baan kamid ahay khayr kuma le marka ummadda nebi maxamed waxaa u khayr badan khayrulquruuni qarni qarniyaalka waxaa ugu khayr badan qarnigayga waa saxaabada uma aladiina yalunahum waa taabiciinta uma aladiina yaluunahum waa taabicu taabiciinta saddexdaa qarnibaa ugu fadli badan wax saxaabada gaadhi karaana ma jiraan saxaabada mudka uu qofka saxaabiga bixiyu nebigu iyo haddaad wax uxudla edbixisaan ma gaadhi kartaan buuri marka dad fara badan oo fara badan waxaa jira inuu nabigu yidhi dadka markay saxaabadu weydiiyeen oo yidhaheen xagga iimaanka yaa ugu cajo badan ma malaaigtu maxayna la rumaynen waa xaq inay iimaankoodu fiicnaado maxaa yeele waxyigiibay ku dhex jiraan haddaama ambiyadaabay yidhaahdeen ambiyada waxyigiibaaba kusoo degiyey maxayna iimaan la yeelanayn haddaama annagaabay dhaheen idinka rasuulkiibaaba idin dhex joogay haddaa wa ayo de waa kuwo intay qoraal uun arkaan rumeeyey oo ku camal falay marka fadliga waxaa weeye sidaas wey fadliga ummaddu waa sidaa marka waxaan si kastaba qofka u daacaysta saxaabada ka dambeeyey saxaabanimadii baa wax lagu gaadhi la helayn waxaa saxaabada nabigii bay la saaxiibeen u khidmeeyeen la jihaadeen taa wax ku gaari karaa ma jiro sideedaba marka inagu waxaynu khayr ku leenahay aynu ku ammaanan markaan dacwada isgaadhsiino oon cilmiga isbaro oo intaan muminiin kamila noqono maanta iska nahyino tacliimta aan wax isu sheegno qof waliba qofka kale wuxuu ku dhaama uu sheega waay kuntum waxaad tihiin khayra ummatin ummadta ugu khayr badan toddobaatan ummadood baad u dambayseen buu nabigu ummadaasoo ukhrija loo soo saaray linaasi dadka linafci naas waxaa weeye way jihaadi oo gaaladii bay la jihaadi dadkii jaahiliintaabay soo hanuunin iyagu allah dartii bay u cibaadaysanayeen maxaa yeelay ood u khayr badnaateen ta'muruuna waad amraysaan bilmacruuf wax wanaagsan watanhawna waad nahiyaysaan cani lmunkari wa tu'minuuna billaah yahuud sharku wuxuu ka raacay buui nabigu dhibka wuxuu ka raacay laba masalo xagga haweenka iyo maanta yay arkayaan qof dembi lahoo waxbi'inaya la hadli mahayaan berri bay qofka laftiisii la cunayaan qofka laftiisii bay la cunayaan dhibku halkaasu uga yimid inaga waxayna saaran sharka haddaan ka hortegi karno waa inaan ka hortagnaa waa inaan ka hortagnaa oon sheegnaa af iyo adin waxaynu heli karno sidaasaynu khayr ummatin ku noqonaynaa wey ani mararka qaarkood salaada markaa masjidka joogaan ruux waxaad arkay salaadii aada u bi'inaya oo aan hagaajinayn marka waxaan idhaha datalow haddaad la hadasho ama kaa xanaaqa maana sidaa ay leedahay sidaasaynu nahay walow aamana hadday rumayn lahaayeen ahlulkitaabi kitaabka kuwa wehelkiihi lakaana wuxuu ahaan lahaa iimaankaasi khayran lahum kii u khayr badan minhum waxaa ka mid a laakiin ehlu kitaabka almuminuuna baa ka mid ah wa aktaruhum laakiin badankood alfaasiquuna faasiquun wey cabdullaahi binu salaam iyo cubayd binu asad iyo saclaba binu sacye iyo usayd binu sacye oo walaalaah iyo dhowr baa intii nabigu joogay yahuudda muslimata toban ma dhanay lan yaduruukum haddaad ummadii tihiin idin dhibi maayaan gaaladu ilaa adan waxoogay dhibuhoo yar mooye waa nakira marka ilaa adan dib yar mooye afka unbay wax ka sheeg sheegi dhibaato idin geysaan maayaan wain yuqaatiluukum hadday la dagaalamaan yuwalluukum way idin daba jeedin baara dabaday idin jeedin uma laa yusaruuna loo gargaari maayo gaaladan munaafiqiintan iyo yahuuddan iyo waxaan oo dhani wax alla wax idin yeelka ilaa adan nakira fii siyaaqi nafyi wey nakira fii waa qaliil wey wax yar oo gimin oon afka unbay wax ka sheegsheegi karaan waxba idin miyeeli karaan haddaad dagaal isaga hor timaadaanna iyaga carari wey wayna dhacday sidaas waa sida dhacday lan yadurukum idin dhibi maaya ilaa adan dhib yar oo gebina mooyaane wain yuqaatiluukum hadday idinla dagaalamaanna yuwalluukum way idin jeedin aladbaara dabada uma laa yusaruuna loo gargaari maayo duribat waa la duldhigay calayhim yahuudda adillata dulli baa la duldhigay aynamaa suqifu meel kasta oo laga helaba meel kasto joogaan bay ka dhigan tahay meel kastoo joogaan dulli baa la duldhigay ilaa bixablin xadhig iyo ballan xagga minallaahi allagtiis ka ahaatayo ay dimada ogolaadeen mooye iyo waxablin ballan yani xadhig ballameed oo minanaas ka ahadayo la amni geliyey hadday alle ka haystaan oo ay dimadii oo gibirkii bixiyaan waxa weeye way nabadgelaya haddii islaamku amni geliyo oo nabadgelyo siiyana way nabadgelayaan waa dulli baa had jeer saaran wey ilaa taariikhda inta la ogyahay yahuud weligeed dulli bay ku noolahayn ilaa buktunasar laga soo bilaabo marba waa la baabayn marba waa la baabayn karra calayhim ilaa hadda waa dulli bay ku nool yihiin falastiiniyiinta masaakiinta ah ee dhagaxa tuuri bay ka baqayaan markaasay laynayaan way ka baqdin ay ka qabaan weligood waa dulli yahuudi ilaa qiyaamahana saa bay ku noqonayaan duribad waa la duldhigay calayhim dushooda adillatu dulli baa la duldhigay iyo miskiinnimo inamaa suqifu meel kasta oo laga helaba ilaa bixablin xadhig ballameed mooyaane oo min minallaahi ka ahaaday iyo waxablin xadhig oo minannaasi ka ahaaday oo amni geliyo wabaa-u way la noqdeen biqadabin cadhay minallaahi alla kala noqdeen waduribad waa la duldhigay calayhim dushooda almaskanatu miskiinnimo had iyo jeer waa miskiin oo faqri bay ka baqayaan baabu biqadabin macnaheedu waxaa wey xaggee kala noqday qadabka markii waagu baryo oo dadku suuqa galaan camal baa ruux walba camalkaa waxaa laga dhigaa wax suuqoo kale ah camalka iyo daacada iyo alla ka baqdeeda waxa yaa laga dhigay suuq loo beyc tegay nin naftiisa alla ka gada iyo nin naftiisa shaydaan ka gada waxaa intaasaa la marka suuqii ay tageen ee alla lagaga baqi lahaa cadha iyo kala soo noqdeen camalkanaa suuqa ila waa suuqa masjidkan waa suuq aynu u iibnimin allah baynu ka gadnay nafteenni duribat calayhim waa la duldhigay almaskanatu miskiinnimo ku celiye wabaa-u way la noqdeen biqadabin min allah iyo xagga suuqa kala noqdeen waduribad waa la duldhigay calayhim dushooda almaskanatu miskiinnimo iyo faqri ka cabsi dalika miskiinnimada maxaa loo duldhigay iyo faqriga iyo dulligaa biannahum bisababi anahum iy kaanuu waxay ahaayeen yakfuruuna kuwa ka gaaloobay biaayaati illaahi ilaahay aadihiisa ka gaaloobay wayaqtuluuna alambiyaaa ambiyadana way laayeen ficilku waa mudaaric laakiin xikaayatulxaal baa layidhi wax waa hore dhacay yaa hadda oo kale wax dhacay laga dhigay waxaa la yidhi xikaayatulxaal wayaqtuluuna alambiyaaa ambiyaday laayeen biqayri xaqin sabab la-aan bay ku dileen xaq la bay ku dileen sabab la-aan ile ambiyada laynteedu marnaba xaq ma aha ee mar marbay sababo leedahay sabab la-aan bay ku dileen daalika ambiya layntaasi biannahum bisababi na bimaa casow cisyaankoodii weeye wa kaanuu waxayna yactaduuna kuwa xadgudbay cisyaankii ay la yimaadeen yaa waxaa ku xambaaray wayna xadgudbeeno xaqii bay ka xadgudbeen ambiyadii bay ku xadgudbeen culimadii bay ku xadgudbeen cisyaan guud iyo xadgudub ay wax laayeen oo wax waxbi'iyeen daalika waxlayntaasi iyo maskanadaa iyo dulligaa la duldhigayo aayadihii allay ka gaaloobeen wayaqtuluuna alambiyaa ambiyadana way laayeen bikayri xaqin sabab la dalika ciqaabtaasi bimaa casow cisyaankooda dartii weeye wa kaanuu waxayna yactaduuna kuwa xadgudba laysuu ma aha ehlu kitaabku sawaan kuwa siman maaha isku mid maaha ehlu kitaabku laysuu ehlu kitaabku ma aha sawaan kuwa simanoo isku mida maaha haye min ahlilkitaab waxaa ka mid ah ummatun ummad baa ka mid a ah, jamaaco qaa'imatun isu taagtay lidaacati illaah yatluuna waxay aqriyen aayaatillaahi ilaahay aayadihiisa oo towreed bay aqriyen qur-aankana wahum yaguna yasuduuna way tukanayaan habeenkii oo dhan bay tukanayaan oo qur-aanka ku tukanayaan aayadahay aqri waa kuwan qur-aanka kariimka ah towreed siday ahayd bay ugu camal faleen towreedday ku camalfalayeen baa waxay gaadhsiisay inay kan rumeeyaan ila towreed si dhaba hadday ugu dhaqmaan kan ma diideen laysuu ma aha ahlukitaabku sawaan kuwa siman maaha maxaa yeelay min ahlilkitaabi ahlukitaabka waxaa ka mid a ah, ummatun ummad qaa'imatun isu taagtay bidaacati illaah yatluuna waxay aqriyan aayaatiillaahi ilaahay aayadihiisa anaa alleyli habeenka saacadihiisa wahum yasjuduuna way sujuudayaan cabdullaahi binu salaamiyo cubayd binu asadiyaa ka mid a ah, saclaba binu sacya raggaasaa ka mid a ah. yuminuuna way rumeeyeen waa mudaaric baynu nidhi ficilku laakiin wax hore oo dhacay baa laga sheekaynaya sidii waktigaa dhacay yuminuuna way wayna rumeeyeen bilaahi allay rumeeyeen walyowmi alaakhiri maalinta qiyaamana way rumeeyeen wayamuruuna dadka waxay amraan bilmacruufi wax wanaagsan wayanhowna way u diidaan oo ka reebaan canilmunkari xumaanta wayusaaricuuna way u ordaan u tartamaan fi lkhayraati khayraadka ulaaika kuwaasi min asaaliiina saaliiintay kamid yihiin ahlu kitaabkii weyn waxaa wey waxay ku tusin sharciga islaamka caadilnimadiisa waxaa wixii khayrahe ku jira waa laga soo dhexsaari marka yahuud hadday cadow islaam tahay qaybta iimaanka keentay yahuudnimadii looga argudan maayo yahuudnimadii waxba yeeli mayso mar hadduu xaqa fahmay yahuudnimadii hore warkaana yahuud bu aha inaga daa lama dhihi karo inaga waa sidoo kale qof fiican oo hadduu tooba keeno waan soo dhaweynaynaa wey yuminuuna waxay rumaynayaan ama rumeeyeen bilaahi alle iyo walyowmi alaakhiri maalinta qiyaame wayamuruuna way amrayaan dadka bilmacruufi wax wanaagsan wayanhowna way ka reebi oo ka nahy cani lmunkari xumaanta wayusaaricuuna waxay u degdegi oo u tartamay fi lkhayraati ulaaika kuwaasi min asaalixiin saalixiintay ka mid yihiin wamaa yafcalu waxay sameeyeen oo min khayrin khayra falan yugfaruuhu laga dafiri maayo waa yahuud inta la yidhaha laga dafiri maayo wallaahu allana caliimuu ogyahay bilmutaqiin ama yahuud ha u dhasho ama nasaare ha u dhasho ilaahay qofka mutaqiga ah wuu ogyahay meeshuu joogaba marka la takoori maayo qofkaa diinta soo galay waa la mid wey marka meeshaan <clears throat> marka sidaa la leeyahay wamaa yafcalu khayr falyukfaruuhu islaamkuna wuu ku jiraa waxalla wixii khayr ahayn samaynay waan helaynaa laynaga dafiri maayo walow mihqaala dar mihqaala darraba ha ahaaday marka iyaga sidaa hala yidhaahda inaguna qur ma aha dad gaarahun inuu sheegayo waa caam qur inta badan wamaa yafcalu waxay falaano min khayrin khayra falan yugfaruuhu laga dafiri maayo wallaahu allana caliimu waa ogyahay bilmuttaqiina kuwa isaga ka baqa ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay la tuqniya kagama filla ka deeqi mayso canhum xaggooda amwaaluhum xoolahooda walaa awlaaduhum caruurtoodan ka deeqi mayso min allaahi alla xaggiisa shay-an shayna wax uga tari mayso hal shay ahoo yar alla xaggiisa naarta asxaabteedii weeye hum iyagu fiihaa khaaliduuna way ku waarayaan waa caam aayad caruurtaadii iyo xoolihii aada lahayd eed xaqa uga tagtay ee gaalku xaqa uga tegay aakhiro waxba u tari maayo bale inay ku noqdaan baaba suuragala marka waxa weeye hadda dadka qabyaalada ku faana ama qabiilka aada dhinac u saara qabiilku maalintaa waxba ku tari maayo yaa soomaalidu aad bay ugu baraarugsanta waxaa la yidhaha nin baa la arkay qabiilkiisii u hadlay war dhinacaaga u eexaa la dhihi qabiilkaa hau hadlina aakhiraa tegiye dhinacaaga u danee baa la dhihi aad bay soomaalidu meesha ugu baraarugsan tahay laakiin qabyaalad baa alla kuma shaqeeya in aladiina kuwa kafaruu gaaloobay lan tuqniya kagama filla canhum xaggooda amwaalum xoolahooda walaa awlaaduhum caruurtoodu min allaahi alla xaggiisa shay-an kagama filla ulaaika kuwaasina asxaabu naari naarta asxaabteedii weeye kuwa xooluhu fidnaayeen oo caruurtu fidnaysay hum iyagu fiihaa naarta dhexdeed khaaliduun ay ku waari mathalun maa shay tilmaantii ama shay sifadii yunfiquuna ay bixiyaan gaaladu fii haadihi alxayaati noloshan addunya ee dhow ka masali riixin dabayl oo kale weeye fiihaa dabaysha dhexdeeda sirun qabow baa hamaday asaabad asiibtay xarsa qowmin niman beertood oo bislaatay nimankaasoo dalamuu dulmiyey anfusahum naftooda dulmiyey fahalakatu baartii way halaagtay wamaa dalamahum ullah alla ma dulmiin walaakin anfusahum naftooda yadilmuuna dulmiyeen qofka gaalka ah oo fiicnayn waxa uu bixiyo oo sadaqo ah qiyaamaha ee adduunka markala joogo niman beer beertay oo beertii u bislaatay oo waktigii la goyn lahaa ay dulmi sameeyeen oo dabadeedna dabayl qabow hamadayga la jitiga oo kale waagi hore wixii ka dhici jiray yaa ku dhacday beertii way baabaaday way qalashayba kuwan camalkooduna waa sidaasoo meel banaan wyay ku khasaareen ilaahay ka aqbali maayo subxaana wa tacaala mathalu ladiina kuwii tilmaantoodu ama sifadoodu yunfiquuna ay bixiyeen fii hadihi alxayaati adunyaa noloshaan dhow ka masali riixin dabayl oo kale wey fiihaa dhexdeeda sirun qabow uu yahay kulul oo naara asaabad asiibtay xarsa qowmin niman beertood kuwaasoo dalamuu dulmi sameeyey anfusahum naftooda oo aan niman wanaagsan ahayn oo fahlakatu ay halaagtay dabayshii baa halaagtay marka sida kuwaasi beertooda ayna u nafcisanin iyona kuwanina sadaqadooda u nafcisanaynin wamaa dalamahum ullah alla ma dulmiin walaakin anfusahum naftooda yodilmuuna ulmiya naftiisu ulmiyey qur-aanka marka la yidhaah waa dembi aan isaga ciqaabtiisu ayna dhaafsanayn markuu la yimaado dembi aan isaga ka gudbaynin markuu la yimaado ya ayuha aladiina aamanuu muminiintiye laa tattakhiduuha samaysanina bidaanatan saaxiib hoosa qolada koonfurta waday bay yidhaha waday hoosaa oo min duunikum idinka keyrkiina aan muminiinta ku jirin kuwaasoo laa yaluunakum hagran maayaan khabaalan fasaad hagran maayaan idinka dhexdiina waduu waxay jecel yihiin maa canitum dhibkiinay jecel yihiin maadaa masariyada qad badat ilbaqdaau cadhadii iyo cadownimadii waxay ka muuqatay min ufaahim afkooda wejigooda markaad eegto iyo falataadka hadal ka soo baxaya niciiba halkaasaad ka garan wamaa tukfii waxay qarin suduuruhum laabtoodu qalbigooda wuxuu qarin yaa akbaru kasii weyn buu alla leeyahay qad bayanaa waan cadaynay lakum idinka alaayaati aayadihi in kuntum tacqiluuna haddaad wax fahmaysaan allah wuxuu leeyahay waxaan mumin ahayn saaxiib hoosaad ha ka dhiganin saaxiib hoosaad waa ninkaa sirtaada ku qarsano la sheekaysano u qalbi xaadhan tahayo aada la saaxiibto gaal ha ka dhiganin xataa abuu muusa alashcari yaa nin gaala karaani ka dhigtay meel buu xukumi jiray karaani buu ka dhigtay cumar bin khadaab baa ka war helay sideed nin gaala uga dhigatay sidaas ila qoraalkan waa sirtii dawladda soomaa sideed uga dhigan karaan wey marka qof gaala hoon mu'min ahayn hoos ahaan halo saaxiibin ha muujine oo qalbi xaadhnaane oo hala saaxiibin oo hala ah qoslin oo ka dhiganin sidaa waay sirtaadu kaa fashil waxaa laga yaabaa jaasuusba inuu yahay lagu soo diray markaasuu kaa afqaadi adig yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintiye laa tattakhiduuha samaysanina biaanatan saaxiib hoosaad waa nimaad isla hashashaqaysaan oo sirta isku qarinaysaan oo min duunikum idinka muminiinta kayrkooda laa yaluunakum hagran mahay hagrashada ma taqaan way ku dadaali wey laa yaluunakum hagran mahayaan khabaalan fasaad meel kastoo fasaad ka keeni karaan way la imanayaan wax ay kadib dhici male waduu waxay jeceli maa canitum dhibkiina jeceli maadaama sariya waduu canatakum wey dhibkiina jecelyihiin qad badad way ka muuqatay albaqdaau cadhadii min afwaahim afafkooday ka muuqatay way qarsan kari waayeen nacaybka idiin qabaan wejigooda markaad eegto weji tubka iyo afkooda way qarsan kari waayeen waxaan islaamka kana kana way qarsan kari waayeen wamaa tukfii suduuruhum qalbigooda waxaa ku jira akbaru kasi weyn oo waxayba rabaan inay idin dhammaystiraan idin laayaan bay rabaan qad bayanaa waan cadaynay lakum idinka alayaati aayadihi si walba waa laydinku digay wax kasta oo maslaxa ku jirto waa laydin sheegay in kuntum tacqiluuna haddaad fahmaysaan haa antum idinku ulaai kuwaasow tuxibuunahum munaafiqiinta waad jeceshihiin walaa yuxibuunakum idinma jecla iyagu wa tu'minuuna idinku waad rumayseen bilkitaabi kitaabkii kullihi iyaguse way ka shakisan yihiin baa meesha ku jirta waidaa laquukum hadday idinla kulmaan qaaluu waxay dhihi aamanaa waan rumaynay waidaa khalow hadday cidloobaanoo idinka tagaan cadduu way qaniini calaykum liajlikum idinka cadhada idiin qabaan darteed alanaamila faraha faraha xubnahooda hore marka faraha wey ruuxa dhibka qabay fartiisu dhexda ka cunay wey saas waxay sidaas ciilka idiin qabaan allahu akbar idinku waad ee iyaga inay khayr helaan qul waxaad ku min alqayda cadho darteed qul waxaad ku taha muutuu biqaydikum cadhadiina ku dhintay marka cadhadii ku dhinta waa laba siyoodoo in habaar looga jeedo cadhadiina ku dhinta ilaahay idanka iyo qul muutuu biqaydikum cadhaad ku dhimanaysaano waa xaasidkaa sidaa calaamadiisu ah qof xaasidii wax khayra miyuu arki waaye oo ruux kala haysto xaasid oo dhan baa sidaa cadho unbuu ku dhiman nin xaasidi marka walle cadhaad ku dhimanaysaan wey maxaa yeele islaamka hore unbuusi mari korunbuu usoco weligii nuqsaane ku iman mayso marka cadhadun bay ku dhimanaya xaasidkaa sidaa allah wuxuu leeyahay qad min afwaahihim wamaa tukfii suduurum akbar haa antum idinku haa antum idinku haa ulaa'i kuwaaso haa antum idinku ulaa'i kuwaasoo tuxibuunahum munaafiqiinta waad jeceshihiin yacni waxaad moodaysaan dad qumanoo waad soo dhawaynaysaan oo marmarkaa idinla tukan inay quman yihiin ba idinla tahay walaa yuxibuunakum idinma jecla watuminuuna idinku waad rumaynaysaan bilkitaabi kitaabkii kullihii dhammaantii iyaguma rumaynin kitaabkii waidaa laquukum markay idinla kulmaan qaaluu waxay dhihi aamanaa rumayne war idinla mid baanu nahay de naxnu macakum idaa khalow markay cidloobaan oo banaanka u baxaanna caduu way qaniini calaykum liajlikum idinka dartiin alanaamila faraha xubnahoodii qaniini min alqayda qul waxaa tiaa muutuu dhinta biqaydikum cadhadiina u dhinta wale cadhada unbaad ku dhimanaysaan saa khayr waa inaad aragtaan waayimaysaan in allaha allana caliimu wuxuu ogyahay bidaati suduuri qalbiga waxaa ku jira qalbigooda waxaa ku jira allah baa og oo kala xisaabtami in tamsaskum hadday idin taabato ood heshaan xasanatun wanaag iyo khayr iyo barwaaqo tasuuhum iyaga way xumayn wain tusibkum hadday idin asiibto sayiatun xumaanna yafraxuu way ku farxi bihaa xumaantii wain tasbiruu haddaad sabirtaan oo watattaquu aada alle ka baqdaan laa yadurukum idin dhimi maayo kayduhum khiyaanadoodu shay shayna idinka dhimi maayo in allaha alle muxiidun wuu koobay bimaa yacmaluun wax yacmal falaan hadday xumaani idin hadday wanaag aada heshaan oo wanaag aada heshaan way ka xun yihiin xaasidkay caadadu sidaa tahay dii barwaaqo haday dhibaata idinku dhacdo waxoogay marmarka qaarkood wax si idinka yar noqdaan aad bay ugu farxi weyn waxaasidka oo dhan baa sida marka allah wuxuu leeyahay iska samro alla ka baqa waxba hadalkoodaas yuuna idin qalbi jabin waxba ha ka aadgudan wax lala hadla ma aha waxaas wax lala murmo iyo wax laga aadguto midna ma aha qofka asalba qof munaafiq haddaad aragto waa fulay oo uu muujisan layahay gaalnimadiisii marka wuu isqarinayaa islaamkana shaki buu qabaa marka wax dhib idin yeeli ma jira iska adkayso ha qalbi jabina wey yo allah leeyahay in tamsaskum xasanatun wanaag haduu idin taabt hadday idin taabato barwaaqo iyo nicmo tasuuhum iyaga way xumayn wain tusibkum hadday idin taabato sayiatun xumaan iyo abaar iyo idinkoo lidinka guulaysa iyo yafraxu way ku farxayaan bihaa xumaantii idin taabatay ku farxi wain tasbiruu haddaad sabirtaan watattaquu rabbigiina ka baqdaan oo iska adkaysataan hadalkoodu waxba idin dhibi maaye laa yadurukum idin dhibi maayo kayduhum khiyaanadooda shay-an shayan idinka dhibi maayo in allaha alle subxaanahu watacaala muxuudun wuu koobay bimaa yacmaluuna camal falayan allah baa kala xisaabtamame maxaa idinku dan uga gelisaan iska sabra wadkur xus baa nabiga la yidhi id waqti qadawta aad kalahday min ahliga reerkaaga aada ka kalahday tubawi-u adigoo diyaargarayn almuminiina muminiinta maqaacida saldhigya u diyaar garayn lilqitaali dagaal aayaduna waxay bilow u tahay aswatu uxud markii kaswatu beder ay dhacday oo gaalada laga guulaystay xoolihii markii hore lagu duulayna ay u nabadgaleen yaa dadkii dadkooda la laayey iyo ru'asadiibaa abuu sufyaan ku yidhi xoolahan inoohay inoo kaydi maxamed baan kaga soo aargudanayna beder sanadkii labaad bay ahayd tan waa sanadkii saddexaad bisha shuwaal labaiyo tobankeeda oo sabti ah yay ahayd hijrada waxaa markuu nebigu hijrooday soddon iyo kow bilood ay bacdalhijra ahayd marka saddex kun bay kusoo duuleeno markaasay magaaladii dul fadhiisteen buurta uxud la yidhaah madiine waxay ka tahay sidaan aan hadda isleeyahay koonfurtay ka bilaaban ilaa waqooyigii sidaan noqon marka laag weynoo yaa xaggaa uga daacda meel haarahoo yaroo laagta weyn ku taalla iyagu laagtaasay dhabarka ka soo fadhiisteen saxaabaduna laagtaa iyy iyo buur yaroo hadda qubuuraha uxud ay ku agtaala ay saxaabaduna gale niman konton nina oo nabigu nin cabdullaahi layidhaha madax uga dhigay yuri dhabarjabka haar yar ee meel karina yaa uxud xaggaa kaga soo dhacda halkaa fadhiiso inaga ilaaliya buuri halkaa fadhiista oo oo haddii xataa anagoo shimbirtuna cuna aad aragtaan ma iman kartaan yuu ku yidhi khaalid binu waliid binu lmuqiira oo midigta colka gaalada ka socday iyo cikrimo binu abijahl oo bidixda ka socday waa isu adeer labadaas abijahl binu hishaam binu lmuqiira wey reer bani makhzuum wey kana waa waliid binu muqiira bin makhzuum marka cikrima de maalintii fadxuma ku muslimay khaalid bin waliid markaa dabadeeda sayfulahi masluul buu noqday dhabarjab buu ku sameeyey buurtii yarayd ee xagga ahayd ee laabta hoosta ka maris intuu kor ka maray marka waxaa dhacday qoladii uu nabigu dhabarjabka inaga ilaaliya yidhi yaa markay arkeen iyagoo gaaladii waynoo iman doontaa suuraddu iyagoo gaaladii la ceydhsanayo o la laynayo markay arkeen bay anaguna bawkan wax ka gelayna wadaadkii wuxuu yidhi madaxda way ka wada tageen isagii halkii baa lagu dilay khaalid bin weliid baantu halkaa ka soo dhacnay dhabarjab halkaa ku sameyn waa meeshan hadda qubuuraha uxud yihiin wey marka uxud bilowgeedii wey suuraddana waynu iyadoo faahfaahsan arki doona wadkur bal sheeg id waqti kadawta aada ka kalahday min ahlika reerkaagii aada ka kalahday nabigaa wuxuu ku riyooday isagoo seeftiisu ay meelo jajaba yeelatay lo-na la gowrgowracayo madiinana gacanta meel diricana uu gacanta kula jiro yuu ku riyooday wuxuu ku fasiray in saxaabada qayb laga layn doono nin qaraabadiisiina dhiman doono diricuna madiinuu noqdo iyadu way nabadgelaysaa nabigaa ku riyooday qaraabadiisa la dilay waa xamza binu cabdimualib saxaabadana waxaa laga dilay toddobaatan iyo wax ku dhow beder intay dileen tilka bitilka beder toddobaatanna way dileen toddobaatanna way qafaasheen intii baa laga dilay marka waa id wakti shee qadowta aad kalahday min ahlika reerkaagii ka kalahday tubawiu adigoo diyaarin almuminiina muminiinta u diyaarin maqaacida fadhiyo saldhigyo lilqitaali dagaal nabigu le dagaalyahan buu ahaayo xakiim buu ahaa habkii dagaalku u kala habeeyey kuwa dhabarjabka ilaaliniyo kuwa maymanada iyo kuwa horay jira iyo wallaahu allana samiicun wuu maqlaa caliimun waanu ogyahay subxaana wa tacaala alla subxana wa tacaala